لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أصدقاء الحياة البحر طويل أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الضرف عن عثراتي يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي فمن لي بهذا ليت عني أصبته فقاسمته ما لي من الحسنات تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي المال يوجب البذل البحر الوافر وعن دغتي دراهم بعد صامت أناسا بعدما كانوا سكوتا فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا مكارم الأخلاق البحر الوافر إذا رمت المكارم من كريم فيم من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا أخلاق الرجال بحر الوافر هل بحر الوافر كوا طويل بين الرحشاي وبحر طويل جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطين فزلتي هم خالطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفاد وأظلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي ستجزي بإحسان الأيادي التي مضات lahaa cindana makabarad waahalatii waqaaluu halumuu daara xataa tabayanuu watanjaaliya alcamyaau camaa tajallatii wamin bacdi ma kunaa lisalmaa waahliha cabidan wamallatna albilaadu wamalati bara'a albaxru lwaafir albaxru lwaafir baxru lkaamil halkaa u bedela baxru lkaamil baan filaya weeye baxru lwaafir maaha man naala minii ow caliqtu bidimmati abra'tuhu lilahi shaakira minati أقرى معوق مؤمن يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمتي قافية الجيم حديث ضيف البحر الكامل ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سيل كيف معاده ومعاجه أن يقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد ضغت أمواجه ورضيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه ولتخبرن خصاصتي بتملق والماء يخبر عن غذاه زجاجه عندي يواقيت القريض ودره وعلي إكليل الكلام وتاجه تربي على روضي الربا أزهاره ويرف في نادي الندى والشاعر المنطيق أسود سالخ والشعر منه لعابه ومجاجه وعداوة الشعراء داء معضل ولقد يهون على الكريم علاجه فرج الله قريب صبرا جميلا ما أغرب الفرجا من راغب الله في الأمور نجا من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا Eh, kolay buxuurtu waxay iskaga dhadhow yihiin markaynu eegno baxrigan munsarixa la yidhaa iyo baxriga la yidhaha sariicu labaduba shicrulxor waxa loo yaqaan bay u dhadhow yihiin shicrulxoroo soo baxay qarnigii eh, la odhan karo qarnigii koob iyo tobnaad aduu qarnigii tobnaad aakhirkiisa ilaa qarnigii koob iyo tobnaad wax soo baxay ayay aada ugu dhadhow yihiin sidaa darteed iyaga laxanadooda caruudkunba si gaara loogu ogaan karaa aynu eegno bal hadda culimo halkaa aynu eegno waxaynu maraynaa asdiqaa alxayaat iyo albaxr lwaafir uxibu waxaan jecelahay min alikhwaani walaalaha xaggooga waxaan jecelahay kullu muwaatiya mid kastoo aniga iwaafaqa qof kastoo aniga iwaafaqsan ayaan jecelahay buu yidhi anuu saaxiib waxaan ugu jecelahay saaxiibka aanu isku aragtida nahay saaxiibka aanu isku qaabka u fikirno saaxiibka la moodo inaanu isku dhinac u soconno kaasan anuu jecelahay buu yidhi waxaa kaloon jecelahay wakulla qadiidi darfi nin kastoo indhalaa badan can cafaraati aniga siibashadayda iyo simbirixadaydana ka indhalaabta nin kastoo aniga ceebtayda aan raadinin ee ceebtayda ka indhalaabta kaa ayaan jecelahay buu yidhi yuwaafiqunii wuu iwaafaqaa fii kulli amrin amar kasta oo uriiduhu aan doonayo wax kastoon rabo maya iguma soo celiyo wayaxfadanii wuu i ilaaliyaa xayan intaan noolahay oo aniga ayuu idifaaca wabacda mamaati geeridayda kadibna anigunbuu i difaaca faman lii bi haada alla yaa kaas haddaba ii helaya xilligan ka tilmaamaha iskale seen u helayaa faman ayaa lii iigu kaalmaynaya aniga bi haada kan ka tilmaamahan iskale yaa iigu kaalmaynaya oo i gaadhsiinaya layta anii asabtu allamaa ninkaa helo layta anii asabtu allamaa ninkaa helo faqaasamtu waxaan la qaybsan lahaa faqaasamtu laamkaa fada kaga haboone faqaasamtu waxaan la qaybsan lahaa maaliya waxaan leeyahay oo min alxasanaati xasanaada khayrkayga oo dhanba ninkaa waan qaybsan lahayn haddaan helo buu yidhi tasafaxtu waxaan baadhay ikhwaanii walaalahay fa kaana waxay noqdeen aqalahum kuwooga ugu yar calaa kasrati alikhwaan walaalaha badsigooga kuwa ugu yari ahlu iqaati dadkii aan ku kalsoonaa ee ahlu iqada ahaa ayay noqdeen dadka ahlu iqaadka ah ayaa ugu yaraaday xagga walaalaha dad dee walaalo badan samaysta halkan wuxuu kaga hadlay walaalaha qofka walaalkaa waxaad ku dooranayso horta maxaad ku samaysataa saaxiib saaxiib inaynu iska samaysanno un maaha laakiin waxyaaba lagu doorto ama waxyaaba lagu samaysto oo daruuriya ayaa jira ee saaxiibka maxaynu ku doorannaa waa marka koobaad wuxuu yidhi anigu waxaan jecelahay xagga walaalaha uxibu min alikhwa ma odhan laakiin min alikhwaan ayuu yidhi uxibu waxaan jecelahay min alikhwaan walaalaha ilaahay dartii aan ugu walaalownay kulla mawaatiya nin kastoo aniga iwaafaqsan ka aniga iwaafaqa kaa un anigu jecelahay buui waa kow muwaafaqadu nin khilaaf badan miyaad la saaxiibi kartaa waxaad tidhaahdaba maya un kule haddaad tidhaa cirkii way naga sarreeya may way naga hooseeya ku odhanaya qaabka ilaahay dee dadka iskuma jiraane qofba waxaad tidhaa cagsigeedun iska jecel alla waxaad adu qaado dhinaca kaluun iska taagaya ayaa jira way jiraan dadka noocaasi kolka noocaas ayuu diidan yahay oo dadka noocaasa xumo uunbaa suxbadooda idin kala kordhaysa wax wanaagoo idinsoo kala kordhayaa ma jiro waad hubtaa shayga adaa sameeyey haddaad tidhaa waan ka hadlayaa maya buu ku leeyahay arrinku sidaa maaha buu ku leeyahay kolka ninka noocaas oo kale ah ayuu diidaya ayuu qofka uga digaya juska dambe baydka shadrigiisa dambe wuxuu ina yidhi wa kulla qadiidi darfi nin kastoo indhallaa badan ayaan jecelahay can caraati aniga siibashadayda iyo akhtaadayda ka indhalaabta bashar baynu nahay waa ka nebigu ina yidhi kullukum khata'uun wa khayru lkhata'ina tawaabuun wax macsuumihi inaguma jiro wax macsuumihi dee ambiyadii ilaahay mooye inagii waxa wey kullukum khata'uun baynu nahay oo gafafku way naga dhacaan adoo kas ay kaaga dhacayaan kas la-aantii bay kaaga dhacayaan haddaad aragto haddaba qof maxaanku idhaahdaa adiga khaladkaaga uun raadinaya haddaad aragto oo akhdaadaada uu nuqad u samaynayo meel ku guranayo haddaad aragto wuu xanuunsanaya isaga laftiisu qof lala saaxiibi kara maaha xaqiiq weeye waxaynu dareemaynaa dee waa kii aynu odhan jirnay dubaabiyo dubaabiga hadduu qofku diksi noqdo waa khatar diksigu xaarkunbuu ka helaa waxa xun uunbaa isaga u muuqda wax wanaagsan oo dhan isagu ma arko ilaahayna subxaanahu watacaala labadan xayawaan dee dadka ayuu waxaynagu kala tusinaya qofna waa naxlaawi oo waa shinida oo intay geedaha korto ayay inta manka iyo dheecaanka inta nadiifta abay ah ka jaqdaa markaasay qashinkana tuurtaa waxa weye kolkaa aayadan qur'aanka aladiina yastamicuuna alqawl fayatabicuuna axsana kolkaa dadka intay hadalkao dhan sidaa ay u qiimeeyaan inta wanaagsan un kala baxa inta xun bay kala baxaan laynamo o dhan fayatabicuuna axsana taas ayuu ujeedaa haddaba qofka dhaliisha badan qofka ceebtiisa uun raadiya kaa ayuu leeyahay kaana anigu ma jecli wa kulla qadiidi darfi nin kastoo indhallaa badan ayaan jecelahay can cafaraati aniga siibashadayda iyo simbirrixadaydana ka indhalaabta yuwaafiqunii wuu iwaafaqayaa fii kulli amrin amar kastoo uriiduhu aan doonayo wax kastoon rabo wuu igu waafaqayaa wayaxfadunii wuu ilaalinayaa xayan anigoo nool iyo wa bacda mamaati geeridayda kadib anoo nool iyo anoo dhintay labada jeerbana wuu idhowrayaayo wuu ilaalinayaa buu yidhi ilan qof waxaan ahay dee uu garanayo kolkaa wuu idifaacaya meel kastoon joogo faman lii yaa iigu kaalmaynaya bihaada kan yaa kan iigu kaalmaynaya oo isiinaya layta anii alla miyaan asabtuhu helo alla miyaan helo faqaasamtuhu waxaan la qaybsan lahaa maali waxaan leeyahay oo dhan oo min alxasanaati wanaaga haddaan heli lahaa walaalka waxbaba kama lahaadeen buu yidhi tasafaxtu waxaan baadhay oon rogrogay ikhwaanii walaalahay ayaan baadhay fa kaana waxay ahaadeen ahlu iqaati dadkii iqada u saaxiibka ahaa dadkii ahlu iqada ahaayeen ku kalsoonaa aqalahum kuwa ugu yar bay noqdeen calaa kasrati ikhwaan walaalo badan inay haystaan alaa kasrati ikhwan aqalahum kuwii ugu yar bay noqdeen calaa kasrati ikhwaan calaada bimacnaa maca inaan ka dhigno ayuu kusii hagaagayaa baydku tasafaxtu waxaan baadhay ama aan rogrogay ikhwaanii walaalahay fa kaana waxay noqdeen ahlu hiqaati dadkii aan ku kalsoonaa aqalahum walaalaha kuwa ugu yarbay noqdeen calaa karati ikhwaan maca karati ikhwaan kiyay walaaluhu badan yihiin walaalo aad u badan baan leeyahay haddana walaalahayga markaan baadhay dadkii aan ku kalsoonaa waxay noqdeen nisba qaliila jiddan iyagoo walaaluhu aad u badan walaalo badan baan haystaa laakiin aad bay u yaryihiin haddana walaalaha dhabtiihi qofku walaalka dhabtaa ah wuxuu ogaadaa baa layidhaha markay musiibo weyni ku dhacdo musiibo una filanaynin markay ku dhacdo ayuu ogaadaa ka qofka rasmiga ee walaallo ahaa iyo qofka aan walaalka la ahayn markaasuu kala baxaa baa la yidhaahdaa qofna waxaa laga yaabaa inuu u qosli jiray uu salaami jiray qofna waxaa laga yaabaa isagoon qosol iyo salaantoona ulahayn haddana inuu mawado rasmiya uu qofka u hayay ayaa dhici karta kolkaa cindamaa eh, taji almasaa'ib bay yidhahdeen culimmadu ay tankashifu alasdiqaa ama tankashifu alikhwaan musiiba markay timaado ayay walaaluhu kala caddaadaan baa la yidhahdaayo walaalaha la kala ogaadaa almaalu maalku yuujibu wuxuu waajibiyaa albadla in wax la bixiyo almaalu yuujibu albadla uwaan kale ayuu inoo qaatay kaasi sow maaha kitaabkii yaraa almaalu yuujibu lbadla waandaqat daraahimu halkuu ina leeyahay muxuu idin yidhi shuxu lanfus buu ina yidhi shuxu lanfus waa nafaha iyo bukligooga qofka oo bakhayl noqda waa sax waa cunwaan laga samayn karo almaalu maalku yuujibu lbadla wuxuu waajibiyaa inaad wax bixiso haddaad hanti leedahay dee masaakiinta wax ka siin waa baxru lwaafir وانطقت الدراهم بعد صامت أناسا بعدما كانوا سكوتا فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا وانطقت وحي كهدليين الدراهم شلمد وحي كهدليين بعد صمت آمس دبدي أناسا ضد بي كهدليين ضد أيها هضلي انتي أين هذا الكباء قولين بعدما كانوا انتي أهايان سكوتا كوا وضع آمسا sukuutan iyagoo wada aamusnaan jiray ayay markay lacag yar heleen ayay hadal bilaabeen buu leeyahay waa xaqiiqo shilinka waxaynu ognahay qofaan hadal aqoonin ayaa mimbarada soo fadhiista markuu shilin yar haysto isagaa dadka la hadla hadda hadalba laguma yaqaano qofkani male eg aragti male lagu raaco caqli male uu ummadda ku hago fasaaxo male uu dadka wax ugu sheego aqoon ma hayo uu dee dadka ku jiito muxuu kolka qofka loogu xishay maxaa mimbarka loo keenay waxaa laga yaabaa inuu leeyahay maxaanku idhaahdaa waxoogaa shilimaa inuu leeyahay ayaa dhici karta kolka xaggaas ayuu u leeyahay shilimadu way ka hadlayaan dadku intay ahaan jireen kuwo aamusan wa antaqad way ka hadlayeen adaraahimu shilimadu bacda samtin aamus debedii unaasan dad ayay ka hadliyeen bacdamaa kaanuu intay ahaayeen sukuutan kuwa wada aamusan ereygaas sukuutana jamcu tagsiir baan ka dhignay ismi faacilo jamcu tagsiir ayaan ka dhignay markay hadleen dadkii ay dee waxoogaa heleen talow masaakiinta ma caawiyeen may bukalay ahaayeen famaa cadafuu umayna naxariisan calaa axadin qofna umayna naxariisan bifadlin wax dheeraad ah hantidoodii dheeraadka ahayd qofna ugumayna naxariisan walaa carafuu mayna garanin limakrumatin sharaftana umayna garanin ubuutan sugnaanshaheega wax sharaf la yidhaa meelay ku sugan tahayna weligoodba ismayna taagin buu yidhi kolkaa qof dadkaasi waxba laga rajayn maayo waa bukalada inta badan sheekhu haddaba wuxuu kuu tilmiixiyey qof isagoo faqiirahaa wax helay qof isagoo faqiirahaa wax helay waxa waa dee ilaahay naxariistiisa mooyaane inta badan waxa baasha uu ku dhegayaa uun oo wax lagama yaabo inuu wax bixiyo ilain bacda faqrin bay soo gashaye kolkaa shadriga hore ayaa ah beydka hore ayaa ahaa dad aan waxba haysanin oo dee markii hore bacda samtin iyo bacda sukuuti iyo ayuu ina yidhi kadibna ilaahay uu deeshinimada siiyey makaarim lakhlaaq waa albaxr lwaafir إذا رمت المكارم من كريم فيمم, فيمم من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا إذا رمت مركا ضلبته المكارم مكارمته أوردن مركا ضلبته من كريم قف شرف لنا أتك ضلبيسو فيمم وحد قسدا man banaa nin dhisay lilaahi ilaahay dartii baytan bayd u dhisay haddaad doonaysa qof sharafle inaad eegto dadka ilaahay dartii masaajida u dhisa dadkaa raaca buu ku yidhi dadka shaksiyada leh ee sharafta leh ee deeqsiyiinta ah markaad doonaysa waa dadka ilaahay buyuudiisa dhisa weeyaan buyuudda ilaahay dadkaa dhisa dadka ayaa deeqsiyeena waayo waxa weeye kaa miskiinka wax siinaya waxaa laga yaabaa inuu weji iyo magac ku rabo laakiin ka ilaahay dartii wax u dhisa ee bayd u dhisa ee faraha ka qaada een ka soo ag wareegin muxuu kolkaa muxuu uga jeedaa ilaahay dartii buu uga jeedaa subxaanahu wa tacaala iyo sharaf ayaa ninkaa hagaysa idaa rumta markaa dalabto almakaarima sharafta markaa dalabto ama sharafiyaha markaa dalabto min kariimin qof sharaf lana ad ka dalbayso fayamiim waxaad u qasadaa man banaa nin dhisay lilaahi ilaahay dartii baytan bayd u dhisay nin ilaahay dartii bayd u dhisay ninkaa raadsay buu ku yidhi fadaaka kaasi allaytu isagaa aar ah man yaxmii ninka ilaaliya ximaahu seerihiisa oo wayukrimu haddana sharfiyo weeyi dayfahu martidiisa xayan isagoo nool iyo wa maytan isaga oo geeriyoodayba fadaaka kaasi allaytu isagaa aar ah waaba aar buu ku yidhi man kii weeyaan yaxmi ilaalinayay ximaahu ximihiisa iyo seerihiisa looma soo dhawaan karo seerihiisa markaa seerihiisa looma soo dhawaan karo agtiisa wax laguma caayi karo ayaa xataa soo geli karta seeraha uu ilaashanayo waa qof baaduu sharaf leeyahay wa yukrimu dayfahu martidiisana waa nin dhawra oo karaameeya xayan wa maytan hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba martidiisa wuu dhawraa oo hadduu nool yahay waan gartay oo martida wuu dhawrayaae hadduu dhintay talow sidee martida u dhawraya waa hantidiisii ayuu dadka baray in martida wixiga laga sii bixiyo weli dadkii uu baray dee uu akhlaaqda wanaagsan ka baray ayaa dariiqiisii haya isagoo geeriyoodayba idaa runta markaad dalabto almakaarima sharafta markaad dalabto min kariimin qof sharaf lana aad ka dalabto fayamim waxaad u qasadaa manbanaa nin dhisay lilaahi ilaahay dartii u dhisay baytan bayt fadaaka kaasi allaytu isaga ayaa aar ah man kii weeyaan yaxmi dhowrayey ximaahu ximihiisa dhowrayey oo yukrimu sharfinayay dayfahu martidiisa xayan wa maytan isagoo xayi ah oo nool iyo isagoo mayd ah ahlaaq rijaal baxru awiil jazallaahu allaha abaaliyo gabaygan rag badani waxay qabaan oo culimmadii hore ah shaki ka muujiyeen inuu imaamu shaafici leeyahay gabaygan inuu imaamu shaafici leeyahay aad bay shaki badan culimmadu uga muujiyeen marka la eego ragga ugu dhadhowaa ragga qaar baa qaba maxay ayaa yidhaahdaa waa loo nisbeeyey imaamka laakiin kutub badani waxay qabaan inuu gabaygan iska lahaan jiray tufayl alkhayl nin loodhan jiray tufayl alkhayl alghanawi tufayl alkhayl waxa wey carabta nin farasuun tilmaama ninkii ugu tilmaanta wanaagsanaa baa la yidhaha tufayl alkhayl kolkaa tufayl alkhayl baa gabaygan iska lahaa waa nin jaahiligiiya haddaba nin jaahiligiiya oo dufayl odhan jiray welibana bayd baa inaga maqan abyaadiisa ay kutubta soo aroorin jireen toddoba bayd bay ahaan jireen baan moodaya waa lix bayd baa inaga inoo qoran soomaa toddobay ahaan jireen mukuu qoraya ka toddobaad kolkaa dufayl baa iska lahaa gabaygan imaamu shaafici waxyaabaha loogu nisbeeyey aad buu akhriyi jiray baa layidhi imaamu shaafici aad buu akhriyi tamathul buu ku samayn jiray kolkaa markuu meelaha iska socdo ama uu gabay uu soo qaato ayay ahayd dee dadkii arkay isagoo akhriyaya ay qaar badani moodeen inuu imaamu shaafici leeyahay markaasay imaamka sidaa ugu nisbeeyeen jazallaahu allaha abaaliyo canna xagga yaga allaha naga abaaliyo jacfara nin jacfar laydhaa ilaahay ha naga abaaliyo xiina uzliqad marka la siibay binaa annaga nalala siibay naclunaa kabtayada filwaai'iina maca alwaai'iina kuwa joogsanayay macooga annagoo ah oo fazallat ay siibatay dee markaa kabtii ilaahay jacfar khayr ha nagaga abaaliyo buu yidhi marka kabaha nalala siibay ay kabtii nala siibatay waxa weeye xilli aanu ciirnay ama xilli ay dhibna soo gaadheen ayuu ninkaasi faa'iide iyo nafci noo sameeyey maadaamuu faa'iide iyo nafci noo sameeyey dee man sanaca ilayku macruufan fakaafiuuhu xadiidkii nebiga aynu eegna e dee ninka aynu insha allah u ducayno saasuu macnaha gabaygu noqonaya hum khaladuuna waxay nagu dareen binufuusi nafo ayay nagu dareen khaladuuna binufuus nafo iyo dad bay nagu dareen wa alja'u waxay noo baahiyeen ilaa xujuraatin qolol ayay noo baahiyeen adfa'a diirimaada oo wa adallad ahaatay diirimaadka welibana qolol diirana wayna geeyeen buu yidhi abow waxay diideen an yamaluuna inay naga daalaan ayay diideen nagamayn daalin siday noogu khidmaynayeen ama ay noo wanaajinayeen walow anna ummanaa haddii ummadeennu tulaaqi ay la kulanto ummana ummatuna baa halkaa qoran soo maha walow anna ummanaa gabaygu ummanaa baa ku habboon intaadaa laga daayo ma qorayaan kolay kutuba qoraysaa way jiraan walow anna ummana miyuu kuu qorayaa walow anna ummana aba way diideen an yamalluuna inay naga daalaan walow anna ummana haddii ummadeennu tulaaqi ay la kulmi lahayd alladii kii laaquuhu ay la kulmeen minaa xaggeena ay inagala kulmeen lamallat way daali lahayd ummadoo dhan baa daali lahayde bal ninkaa ka warrama iyo gruubka la socday ee inagaba daali waaye ka warrama ee qolalkana siiyey diiran ee diiday inay marnaba naga daalaan ee waxa ay la kulmeen annaga nagala kulmeen hadday ummaddu la kulmi lahayd ummadoo dhan baa daali lahayd buu yidhi jazallaahu allaha abaaliyo annaa xagga yaga ha ka abaaliyo jacfaran jacfar ninka la yidhaa xiina usliqad markii la siibay binaa annaga nalala siibay nacluna kabta markii nalala siibay filwaadi'iina kuwii joogsanayey macooga annagoo ah oo fazallad kabtii ay siibatay hum iyagu khaladuuna waxay nagu khaldeenay nagu dareen binufuusi nafo ayay nagu dareen wa alja'u waxay noo baahiyeen ilaa xujuraatin qolalbayna geeyeen adfa'ad deerimaad ah oo wa adallad ahaatay deerimaadkii abow waxayba diideen an yamaluuna inay naga daalaan walow anna ummanaa haddii ummadeennu tulaaqii ay la kulmi lahayd alladii kii laaquuhu mina alladii yalqawna mina buu yidhi soomaahayn laaquuhu mayd yidhi halkaas alladii kii laaquuhu mina ay nagala kulmeen lamallad way daali lahayd lamallad taadaasina ma kor dhowne way way iska reebnayd hoos dhabaad siin kartaa laakiin gabayga awdii lamallati lamallati kiinuu fadxinaya satajzi way abaalini biixsaanin wanaag iyo sharaf ayay ku abaalin alayaadiid ayaadidii allatii ayaadida oo madda tagtay lahaa iyada way u tagtay cindanaa agteenna maa kabarad intay dee weynaanayso oo waahallad ama maa kabarad intay allahu akbar leedahay oo waahallad ay welibana tahliyada iyo labaykada ay qaadayso halkan wuxuu yidhi alayaadi ereygan ayaadi qacmana wuu noqdaa xaqiiqada marka la joogo balaaqada macruufna wuu noqdaa iyo samo kolkaa macruufkiiba iminka u dhowdahayo wuxuu leeyahay satajzii biixsaanin wanaag ayaad ku abaalin doontaa alayaadii nimcooyinkii iyo macruufkii allatii taasoo madad tagtay lahaa iyaday u ahaatay cindanaa agteenna ay dee wanaag badan iyadoo kulahayd agteenno sharaf badan u hayno ayay tagtay ma kabarad intay kibaaranayso macruufku inuu kibaaranayaa la moodaa dee wuu sii muuqdaa oo ahalad ay tahliilka ay tahliilka qaadayso wa qaaluu waxay yidhaahdeen halumuu daara kaalaya gurigabay yidhaahdeen xataa tabayanuu si aad u beratiin xataadani ilaa ma odhanayno qaaya kama dhigayno xataa tabayanuu tacliil baan ka dhigaynaa xataadan wa qaaluu waxay yidhahdeen halumuu daara guriga kaalaya xataa tabayanuu si aad u beratiin oo watanjaliya ay u faydanto alcamyaau alcamyaau dee waa musiibadan camyada ah ee iska madoobi amaa tajalad wixii ay ka faydmaysay si ay uga faydanto musiibadani si ay meesha uga baxdo kaalaya buu yidhi oo guriga kaalaya intaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo waa musiiba kollay eh, gabaygan sababtiisa inaga maqan oo sababtiisii gabayga uu tiriyey ninka qaa'ilka ihi ayaa inaga maqanoo kolley kitaabkeennani uuna qoraynin sababtu waa ninkaa jacfar la yidhaahyo dee wanaagu sameeyey iyo niman kanoo dhibaata ay haysatay dhibaatadii ay haysatay buu kolkaa guriga ka soo geliyeyo war musiibadan camyadihi alcamya waa gabadha ayaa inta badan loo isticmaala indhahala laakiin iminka gabadh indhala maahe musiiba looga jeeda daahiya looga jeeda war musiibadan indhahali iyo intayna dhaafaysa faidmayso kaalaya guriga ayuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen halkaa wax kaloo idiin qoray soo maaha wax kaloo idiin qoray soo maaha waqaaluu waxay yidhaahdeen halumuu kaalaya bay yidhaahdeen halumuu kaalaya waqaaluu waxay yidhaahdeen halumuu kaalaya halumuu daara kaalaya guriga xataa tabayanuu si aad u baratiin oo watanjaliya ay u faydanto alamaau alcamyaau ay u faydanto alamaau haddaad tidhaa gabayguba u kaajabaya shalay toole gabaygii aan ku daynay buu ahaa watanjaliya alcamyaau ay musiibadani u faydanto camaa tajalad waxay ka faydantay ay uga faydanto min bacdi maa kunaa intaanu ahayn lslma salme iyo waahlihaa dadkeega cabiidan addoommo intii aanu gabadhaa iyo dadkooga addoommo u ahayn